hayri sacyin iyada oon la ordaynin oon la durdurinaynin in salaada loo degdego ayuu baabkan u baabya weyaan baabkan waxaan soo marnay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam in uu diiday in la ordo salaada loo ordo inuu diiday ayaan soo marnay baabkan laakiin qeyd amaba arrin buu ku xiraya oo waxaa weeyaan arinta iyada kama dhigno in qofku iska soo saxaashleeyo oo meelahaas iska soo warwareegto oo salaada isagoo kaslaan hoo cajisan oonan humuum iyo eh, hamuun uqabin afan hamuun uqabin eh, inuu iska imaado ma aha waa inuu aad qofku ugu degdego salaada iyo khayrkaas wastabiqu lkhayraat marka adilada cadaynaysa ayuu nabigeena sala allah alay slm halkaa noogu sheegi doonaa ficilkiisa weliba khaasatan xadiid sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid xasan isnaad sanadkiisa waa xasan weeyaan qaala alimaam النasaaي alيh raxmat اllah akhbarana camr ibnu sawaad ibn اswad ibn camr waa iqa qaala anba'ana ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa iqaة habt qaala anba'ana ibnu jurayj cabdulmelik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj weeyaan waa iqaة habt lakinahu macruuf bاtadliis can mambuud mambuudkaas waxaa l waa rajulu min ali abi raafic abi raafic reerkiisa nin ka mid ayuu aha waana reer madiina ayuu ahaa imaam الnasaai keligii ayaa wax usoo saaray amaba xadiid ka wariyey waana maqbuul infarada bihi imaam الnasa'i waa maqbuul mambuudkaas can fadl ibni cubaydillaah fadl ibni cubaydillaah waxaa weeyaan abi raafic ibnu abi raafic weyaan fadl alfadl ibni cubaydillaah ibni abi raafic waa iqa can abi raafic abi raafic alqibطi mowla rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali waslem nabigan iga xureeyey qal wuxu yidhi aburafi saxaabiga jaliilka kaana wuxuu ahaaday rasul rasulk al sal slm idaa sala alcsra salaadda casr hadduu tukada dahaba wuxuu aadi jiray ilaa bani cabdilashhal nimankaa bani cabdilashhal la yidhahdo ayuu aadi jiray aws iyo khasraj iyay ka dhasheen reer aws weeyaan waa muxuu ahaa nimankii aws oo yaraa ood ka dhashay muxuu ahaa ninkii sacad ibni mucaad mise ibn cubaada ya ibn mucaadi nacam axsantum uu ka dhashay niminka reer bani cabdilashal waa ragga iyagaa ayaa nabigeena dahaba markuu salaada casr tukay idaa sala alcasra dahaba ilaa bani cabdilashal ayuu aadi jiray niminka reer ansaareed oo walaalihii fayataxadau cindahum markaasuu kusoo sheekaysan jiray ya nabi maxamed alai slat slam waxaasoo shaqo u haya dana waxaa u suuragelaysay inuu intuu aado xaafado aado uu soo sheekeeyo oo soo shaaha insaxa tacbiir ayaa u suurageli jirta nabigeena sal la alay slam dabci wanaagiisa halkaasuu aadi jiray kaana rasul lah sal slm yani nabiga inuu in badan meesha aadi jiray ayaa xadiidka uu ku cadyahay waad ujeedaan istimraar fayataxadau cindahum markaasuu kusoo sheekayn jiray agtooda xataa yanxadira lilmaqrib ilaa salaada maqrib uu soo dego ilaa maqribka laga gaaro casarka iyo maqribta udhexaysa halkaasuu ma nabiga kusoo sheekayn jiray yani abci wanaagiisa iyo naxariistiisa iyo yani si u qiimayn jiray nimankii reer ansaareed ayaa nabigeena ala sl slam laga garanaya qaala abu raafic wuxuu yidhi fabaynamaa goor النبي نaبga يسرcوا إلى المqرب saلاad مqرب u degdegi nabiga abu raafic ayaa la socda marka waa mawlihiisii mararna bilbaqiic qubuurta baqiic ayaan soo marnay fa qaala wuxuu yidhi nabigeena uffin laka uffin laka uf ayaa kuu sugnaatay uf ayaa kuu sugnaatay markuu qubuurta agmari ama dhex mari qaala wuxuu yidhi fakabura daalika arrinkaas wuxuu ku weynaaday fii darcii ay fii wuscii awooddayda ya daaqa darcan ya soo ma arkin marka qofkii wascigiis iyo awooddiis wax ka weyn markii la saaro oo bresharka iyo culayska lagu saaro uu weynaado ayaa qofku waxa le daaqa darcan awooddiis wax ka badan ayuu muxuua qofkii ayaa fuulay markaasuu ciriiri galay weeyaan markaas arrinkii ayaa aad ugu weynaaday fastahartu markaasan dib isu dhigay wadanantu waxaan u maleeyey anahu nabigeena cala slam yuriidunii uffin laka uffin laka inuu aniga ila qastigay aan u maleeyey waa halis moogta qaal wuxuu yidhi maa laka maxaa kugu dhacay imshi soco soo soc maxaa ku daray soo soc abu raafic aa la dhihi faqultu waxaan idhi axdata shay xadaan arrin ayaad soo dersiisay yacni arrin culus ayaa nabigu alah sl slam kaa yeeray weeyaan qaal wuxuu yidhi maa daaka arrinkaa muxuu yh qultu waxaa tihi qultu waxaan idhi u yidhi afafta bi uf uf ayaad igu tiri yacni uf ayaad i tiri weeyaan qaala wuxuu yidhi laa maya walaakin warka lagu laabay haada kan qabrigan fulaan waa hebel waa hebel qabrigiisi bacatuhu waxaan u diray saaciyan xaal uu yahay nin zaka soo ururiye ah zakadii ayaan mas-uul ugu dhigayo eh, calaa bani fulaan reer bani fulaan inuu zakada ka soo ururiyo ayaan u diray kow faqalla markaasuu khiyaamay u qarsaday namiratan go-yar iyo go ayuu qarsaday kow fadurica alaana fadurica waxaa loo labisay oo loo xiray alaana hadda la jooga milahaa maradii oo kale oo min naari naar ayaa loo xiray ayuu nabig sal allahu alayhi waali wasalam bal arka ikhwaanii masaa-isha noocana oo xoolaha caamka ah oo muslimiinta ay leeyihiin ama habka khayri ha lagu soo qaado ama hab muxuu ahay maamul ha lagu soo qaado ama mas-uuliyad maaliyadeed ha qabto qofka si uu qabto ha ku qabto waxa muslimiinta iskula yihiin waa halis oo adduun iyo aakhrab qofka haligaysa ummaddeenna waxyaabaha aan aadi caadiga ka agtooda waxaa weeyaan xoolaha shaksiga in layska ilaaliyo way badanta oo inta xoolaha u bareeraysa shaksigaa inay yaraataa laga yaaba laakiin qofka haddii marba xoolo caama ah gacanta uu ku qabto muslimiin ay leeyihiin si kastaba ha u yeesheeno goob waxbarasho ha noqoto goob cibaada ha noqoto goob bangi iyo siyaasad ayay kuwa haba sheegin waa iska nahbi waxaa weeyaan ha noqoto yacnii xoolahaas iyaga ah qofka inuu siduu baktigii iyo doofaar kilibkiisa oo kale isaga ilaaliyo hadduu samayn waayo oo naftiisa intay daciifto kadibna aad saas mar u gacan taago adduunna beel aakhirana beel intaasoo khalqiga yowma alqiyaama dhammaan ficilay soo wada gelayaan arrintaas bal meesha la istaaga hala arko tusa ya sheekh <laughs> maalinta qiyaamo nabigeena wuxuu sheegay salى اllahu alayh ali wasalam in uu qofka la alfiyanna aw laa alfiyanna yaanan la kulmin yayna dhicin inuu mid adinka idinka mid ah uriti dhawaaqi oo dobayni dhabarka inuu kusiga ku sida isagoo muxuua noocaas yaanan arkin neef sac aad u weyn ama neef lo-o aad u weyn isagoo dusha ku sida yaanan arkin toban dabaq isagoo dusha ku sida ma noqonays mis ma noqoni ha noqoni nasal marka arrinta ayada ikhwaanii xaqiiqatan waxyaabaha ugu khatarsan oo maanta xitaa qofka siyaasad meel loo geysto laga m b amaba laga dhigo muxuu ahaa eh, xildhibaan baarlamaan amaba kan madaxweyne noqdo amaba wasiir noqdo isaga haba sheegin oonan dabaqyo dhisanin oon tolkiisa dabaqyo u dhisin oo howlihii muslimiinta iyo xoolihii ummadda aanan muxuu ahay hambadin oonboodin oonboobin muxuu noqonayaa nacas wax matara ah oo naftiisana seegay tolkii na seegay sooma noqonay yaa sheekh dib dab kuwa u shaqeeya xataa waa la marka ikhwaani masaladaas waa halis ninkaas waa saxaabada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam waa shaqaalo nabi maxamed u diri sal allahu alay wasalam waa taqaanaan fadliga saxaabada nabigan ay leeyihin alayh slat slaam wax kale oo maanta loo cadaaba lama arka go' yar oo hudhay ah inuu yaha laga hudhay ayaa wixii uu soo aruuriyey ayuu muxuu ahaa meel xitaa asaga waa dhici karta inuu is waaba ku bannaanta nabigeena ma ogeyn sal l slm muslimiintii ayuu intaas intaas ayada ayaa inta loo talay loo xiray ayaa lagu cadaabaya fii qabrihi nasal allah asalama alcaafiya bal anagoo xaaladdeena ad ogsoontihiin maxaad u malaynaysaan marka masaladaas iyada aan ka digtoonaana ya sheekh waa doqonti ha doqon liitowa ha ha adi marka ama aakhira naar iyo cadaab doora oo toban dabaq iyo tolka wixii aad siisay dhabarka adoo saara la imow amaba waxaa weeyaan aakhiradaada badbaadso oo baabka iska iska ilaali aslam annaas waa qofka xoolahaas caamka oo muslimiinta iyo kuwa khaaskaba iska ilaaliya ya naf dhimanaysa lama arka xataa tastawfii risqaha waajalaha risiqeedii ilaah uu qoray ilaa ay ka dhammaysato ajashina ay dhammaato lagama yaabo qofkaas inuu dhinto naftaad lama ofsanay faاtaquu اllaha waajmaluu fi اalab war ilaahay ka baqa oo meesha waxaad ka doonanaysaan risaaqadda waxaa way wanaajiyo ayuu nabig sal ا slm meel nadiif ah oo xalaal oo ayiba ah. lidaalika ducada nabigeenna waxaa ka ahayd ummaddan uu fara samayn jiray aad uu ducaysan jiray allahuma aqninaa aqninii bixalaalika can xaraamik wa bifadlik siwaak marka xalaashaas aan aad ugu dadaalno ilaahayna aan weydiisanno xalaasha waad heli qofka waa la irsaaqi ama xaaraan ku raadso ama xalaal ku raadso marka xalaashiyaaba dhooban duruqdeed tuuran ilaahayna ballan buu ku qaaday subxana wa tacaala wamaa khalaqtu اljina wاlins ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqi wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin aayadda kale waxay ahayd wamaa min daabati fi اlardi ila calى اllahi risquha marka aayadka aayaadka iyo axaadiista ku soo arooray waad ogsoontii waad garanaysaan marka masalada halis weeyaan haddii saxaabada nabigeena sal ll sl nin ka mid a goobusta loo cadaab oo nabigeed uil ufil laka uu leey uf waxaa ku sugnaatay fogaasho iyo nacayb uu nabigu muujina ma wax dheef intaan leega lagugu cadaabi nasal alla asalama alcaafiya qofki marka hawlahaas ay gacantiisa mar ku sibqatay waa inuu marka mubaadaro iyo deg deg u galo oo tawba uu la imaado ood wuxuu xasuustana uu bixiy wixii uusan xasuusaninna intuu qiyaaso uu muxuu ahaa muslimiinta ku soo celiyey iyo ummaddii xitaa kaba soo qaad qofkii dal gaalo ah oo gaalo ay ku nool yihiin oo majority gaalo yihiin ayuu mas-uul ka noqday xoolihii marka u daystay gacanti xoolo gaalad waayeen eh. ama gaalo miranba ah. gaal ama halahaada ama muslimna halahaada xoolahan caamka ah iyo muxuu ahaa waman yaqlul ya'ti yowma alqiyaama maalinta qiyaama isagoo wadun buu keeni xaaraan ama gaal ka dhac ama islaam ka dhac waxaa weeya wixii lagugu addi amaana ilaa man itamanaka walaa takun man khaanak nasal allah asalama alcaafiya xadiidkan waa zaajir aad u weyn waayo xadiidka sideed boqol iyo iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid xasan اisnaad qaala imam النasai alيh ramat lla abarna haarun ibn cabdillaahi alxamaal wa iqa qaala xadaثna mucaawi ibn camr alasdi wa iqa qaala xadaثna abu isxaaq ibrahim ibn abu isxaaq miya maxaa idiin qoran abu isxaaq sooma abu isxaaq isabici ayaan u haysanay laakiin baab kala soo bodo waa ibrahim ibn moxamed alfazari asal ahaan abu isxaaq haddii la ilaaqo fi kutub sita asal ahaan waa asabici ninkaa taqaanin oo caabidka ahaa oo waxaa weeyaan iqada ahaa xadiis badnaa laakiin ikhtilaadku ku dhacay gadaal dambe fii akhirihi weyaan oo taqaanin oona mudaliska ahaa marka laakiin mararka qaar waxaa dhici karta abu isxaq in la soo gala lakin waa naadir jidda ida uطliqa abu isxaaq falmaqsuud bihi camar weyaan oo mxuu ahaa abu isxaaq isabiici loo yaqaano raximah اllahu raxmata waasica laakiin ninkan waa ibraahim ibnu muxamed alfizaari waa xaafid lahu tasaaniif kutubo ayuu leeyay ninkaas qaala abu isxaaq can ibni jurayj cabdilmalik bin cabdil ibn jurayj waa iqat faqiih لakinhu mdls waa taqaana qaal akhbarnii mambuud xataa sidaan soo marnay rajul min ali abi raafic an اlfaضl ibn cubaydاlah ibn abi raafic waan soo marnay can abi raaficin naxwahu xadiidka horo kale atahjiir ila اsalaa baabu tahjiir in loo degdego ila salaa salaada loo degdego ayuu baabkan u baabaya tahjiirkaas lahaan xilliga muxuu ahaa duhurka oo kale ayaa la isticmaala laakiin maqsuudka meeshan waxaa weeyaan salaadaha in loo degdego ayuu baabkan u baabaya xadiidka oo loo loo hormaro sideed boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam النasai alيh raxmat lla akhbarna axmed ibn moxamed ibn mugiira waa saduq qaala xadaثana cuثmaan ibn saciid اlqurashi wa iqaة caabid can شhucayb ibn abi xamزata wa iqa can الzuhri qala wuxuu yihi moxamed bn shab zuhri imaamka akhbaranii abu salmة bn cabdiرaحman wa iqaة muktir wa abu cabdilahi اlأgar salman اlmadani wa iqa ana aba hurayra radia اllahu tacala anhu arda xadaثahuma abu cabdilaahi اlأgar iyo abu salmة bn cabdiرaحmaan wuxuu u sheegay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali slm rsulka alle qaala inuu yidhi inamaa in kale ma ahane maal muhajiri qofka u degdega ila salaati salaada ka maali اladii qofkii maalkiisa weeyaan ama la too yahay yuhdii hadiyeeye oo bixiyo albadana hal ama neefgeela bixiyo ayuu la tooyay ajarkiisa uma kadibna aladii kii calaa aarihi isaga daba socda oo ka dambeeyana kaladii ayuu la too yahay yuhdii hadiyeeye albaqarata neef loa ah. uma kii aladii calaa aarihi isaga ku xiga oo ka dambeeyana kaladii ayuu la tooye yuhdii hadiyeeyo alkabsha wan hadiyeeyo uma kadib aladii kii calaa aari isaga ka dambeeyana kaladii ayuu la tago yuhdi hadiyeeya addajaajata digaag uma kii aladii calaa aarihi isaga muxuu raadkii ahaadana kaladii yuhdi hadiya albaydata ukun ayuu nabiga yidhi sala allah alay waslam yani marka ajarka saasaa loo kala sarreeya masjidkan kuwada tukanay salaadan casho akhyaartii khayr allaha siiye ee masjidka arkaanta u ahayd oo salaadda casrisay u tukadeen aan ka dhex bixin masjidka amaba usoo hormareen oo markii la furay beryahan waaba xeraamaynaya la furay usoo hormartay iyo qolyihii aqibitaanka soo galay neef geel ah iyo qof bixiyey iyo qof digaag ukun digaag bixiyey ay isu jiraan waa wax aad weyn moogta aad u kala sarreeya waxaa yeeley qof markuu soo gala intuu usoo socda markuu soo gala markuu sunnaysto intuu fadhiyo waxaa kada acmaashi hawl badan baa taalla malaa'igta ducadeeda iyo hawlihii o dhan inay ka badataaba laga yaaba inta ayada weyaan baabun maa yukrahu maa yukrahu wixii la karahaysta ayuu baabkan u baayay min asalaat salaada cinda aliqaama marka salaada la aqima oo salaada la aqima kadib ama aqimitaanka marka la bilaabo kadib in qofka uu muxuu ahaa sunnaysto karaahiyada iyo diidmada la diido ayuu baabkan u baabay xadiis sideed boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu الnasaai alayh raxmat ullah akhbarna suwayd ibn nasr almarwazi wa hiqat habt qaala anbana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can zakariya ibn isxaaq ilmaki iqaة rumiya biاlqadr qaala xadaanii camr ibnu dinaar aljumaxi wa iqaة habt qaala samictu caطaa ibnu yasaar alhilaali iqaة faadil mowla maymuna saaxibi mawaaciid waa cibaada nin cibaado badan oo wacdi badan ayuu ahaa waa taabici raximah اllah maymuuna bint اxaari oo zawji nebi sal sl ayaa xuraysay can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra qaala rasulla wuxuu yihi sal slm idaa uqiimat اsalaa salaadda haddii la aqiimo falaa salaata salaad ma jirta ila almaktuuba salaadii la fardiga mooyane waa buraysaa qaaraba qaba laakiin waxaa weeyaan waa diidma la diiday su-aasha imaanaysa waxay tahay salaaddii subax adoo rakcadii u dambeysay ku jira oo gebageba ah ayuu imaamka aqimay sida culimada muxaqiinta ay u badan yihiin intaad yara boobsiiso salaadadana ka gaar inta laaqima iyo inta istaw imaamku leeyahay iyo howlahaas maogta il dheer laakiin haddii marka aadoo xirtay allah akbar yidhi salaadii laaqimo markaad waad goynaysaa salaada ayaad gelaysaa waayahay xadiidka sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasa aleh raxmat lla axmed ibn cabdillahi ibn xakam wamuxamed ibn waaiqa ninka hore wamaxamed ibn bashaar abu bundaar iqatun xaafid weeyaan qaala waxay yihahdeen xadaana muxamed waa qundar waa iqatun saxiixu lkitaab fiihi afla waa ti aan soo maray noo dego idin ali an shucba an shucba waa imaamkii can warqa ibni cumar alyashkuri waa saduuqun fii xadiidihi can mansuur liin mansuur ibn muctamir markuu xadiid ka warina waxaa ku jira dacfi yar can caطaa ibni yasaarin haddaan soo marnay can abi hurayrata radia allahu tacala canhu arda can inabi nabig w sl sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaa salaad haddii la aqima falaa salaad salaad ma jirto ila almaktuuba salaadda faradka mooyane xadiid sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa isku macaani xadiidka hor iyo xadiidkan qala imaam anasai aleyh ramat la abarna qutayb bn saciid qaala xadaana abu cuwaana alwadax bn cabdlah yashkuri waaiqa can sacd ibn ibraahim waaiqatu faadil cabid waqadigi can xafs ibn caasim ibn cumar ibn khaaab waaiqa can abi buxayna abu buxaynahaas waa cabdulah ibn malik waa saxaabi jaliila radia allahu taala arda qal wuxuu yidhi abu buxayna uqiimat salaatu subxi salaad subax ayaa la aqimay fara'aa wuxuu arkay rasul rasulka al sl sl rajunin buu arkay yusalii tukani walmuadinu yuqiim muadinkana uu salaada aqimay nin baa salaad iskaga jir muadinkiina u aqime faqala wuxuu yidhi atusali subxa arbacan atusali miyaa tukanaysa asubxa salaad suba arbacan afar ragca say wax kaa yihiin saasuu nabig yidhi sal l slam baabun fii man yusalii rakcatayni qofkii laba rakca tukada qabla alfajri salaada fajr ka hor walimaamu imaamkana fi salaad u salaad ku jiro waa isku macaani baabka hore baabkan waa isleeyihiin weyaan xadiid sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasayi caleyh raxmat akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy wa iqa qaala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham wa iqatu tabtun faqih qaala xadaثna caasim ibnu sulaymaan alaxwal wa iqa wuxuu geeriyooday boqol iyo afartanka jir nabigena sal slm can cabdillaah ibnu sarjis waa صaxaabi jaliil radia allahu tacala an arda qala wuxuu yihi saxaabigaas cabdullahi ibn sarjis jaءa rajul nin baa yimid nin baa masjidka yimid warasul rasulka sal slm fi salaati subx salaad subx ku jiro farakaca wuxuu rukuucay rakcatayn laba rukuuc ayuu tukaday laba rakc iska tukaday waa kolleyba waa salaaddii ka horreysay salaada fajr labada ragcod ka horeysay uma kadibna dakhala salaada iyuu soo galay falama qadaa rasul rasulka markuu dhamaystay salaatahu salaadiisa qaal wuxuu yidhi yaa fulaanu hebelow ayuhumaa teebaa salaatuka salaadaada ah tee salaadaadii fajar ah alatii sallayta macana ti aadnala tukatay miya salaadaada subaxa kow aw alatii sallayta linafsika ama ti aad kaligaa tukatay oo naftaada tukatay ayaa salaad subaxa tee tee lagu xisaabaya adigu yani salaad aad tukatay salaad wareersan waa saas ula jeeda nabigeena sala allahu alayh wali waslem oo ariiqa lramaad almarin almunfaridu khalfa asaf baabu lmunfaridi qofka keligii ah khalfa asafi safka gadaashii keligii taagan xukunkiis muxuu noqonaya ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sideed boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat lla akhbarana cabdullahi bn moxamed bn cabdiraxman albصri waa saduuq qala xadaثana sufyan bn cuyayn waa imaamkii qaala xadaanii isxaaq ibnu cabdillaahi ibn abi طalxa alanصari waa iqaة xuja qaala samictu waxaan ka maqlay anas bn maliki radia allahu taala arda qaala inuu yidhi anas bn malik ataana waxaa noo yimid rasul no yimid sal slm fii beytina guriga anaga ayuu nooga yimid fasallaytu waan tukaday ana anigi yatiimun agoon oo lana annaga aan leenahay khalfahu nabiga gadaashiisaan taagneennay wa sallat umu sulaym umu sulaym oo hooyadii ahna anas maalik hooyadii ahna khalfanaa gadaal naga jirtay wuxuu u deliishana marka imaamka caleyh raxmat ullah haweenaydaas umu sulaym oo anas hooyadii ah oo kaligeed gadaal taagnayd ayuu u daliishanaya marka qofka inuu saf eh, dambe la istaagi karo haddii arrin keensana ay jirto arrinta keensana waxaa ka mid ah nabigeena sala allahu alay waslm imaam ayuu ahaa labada wiilna waxay ahaayeen ma'muumiin umu sulaymna iyadna kaligeed ay ahayd marka cid haba yaraata ee la istaagto dumar ahna meeshii ma joogto raggina lama geli karta safka looma ogola ala hada asaas arrinkaas ayaa keensaday wuxuu u daliishana marka qofka haddii cid la istaagto uu waayo oo safkiiba buuxo u yimaado inuu gadaal istaagi karo halkaasuu marka ka toodibeynaa soo ma jeedaan عليه رحمة الله وفقه عجيبة حديث سديد بقول تضباطنات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح يعني ابن قيس الأزدي وثقة ثبت عن ابن مالك ابن مالك وهو عمر عمر ابن مالك أيال هذا النكري عمر ابن مالك النكري waa saduuq lahu awhaam waa saduuq laakiin ismoodsiine ayuu leeyahay waxyaaba qaar u ismoodsiiya oonan xaqiiqad ahayn can abiljawsa abiljawsa waa aws ibnu cabdillaahi alrabaci aws ibnu cabdillaahi alrabici ayaa la yidhahdaa ninkaas marka isna waxaa weeyaan waxaan ku sheegnaa kan aws ibnu cabdillaahi alrabaci abiljawsa inuu taqiy umaan u malaynaya بن cabaas waxaa lagu radي الlahu taعala canهuma qala wuxu abdullah بn cabaas kaanat waxay imrأaة haweeney tuصلii mid tukata khalfa rasul rasulka gadaashiisa ku tukanaysa xasnaau ee qurux badan min axsan الnaas dadka dadka ugu qurux badan ka mid ah gabar aad u cajaa'ib badan ayaa nabiga salى اllahu alayه ali wasalam gadaashi ku tukanaysay masjid saas kugu furnaa ragga horay ku tukan jireen dumarkana gadaal ay ku tukanayeen waaya qaala wuxuu yidhi fakaana wuxuu ahday bacdu اlqowmi dadka tukanay ama dadka qaarkood yataqadamu kuwa soo hormara fi الصaf اlأwl safka hore lianlaa yaraaha gabadhaas quruxda badan inay indhahooda ku dhicin awgeed oo dadka ahlu iimaanka iyo ahlu taqwadi ahlu salaax iyo ahlu khayrka ahaa gabadhaas inay indhahooda ku dhacdo ay ka cararayeen horay ay soo maraayeen kow gabadh salaad looma diidi kara qodob waa qodobkaas qodobka labaad wayastakiru bacduhum qaarkoodna gadaalba ay isu dhigi jireen gadaal mari jireen xataa yakuuna inuu siduu u ahaado fi safi اmuahar safka dambe muxuu u marayaa ya soo socotaa faidaa rakac goortuu rukuuca nadara wuxuu eegayaa min taxti ibطihi kalkishiisa hoosteeda ayuu saas ya ayuu ka milacsanayaa cajiib muxuu eegayaa gabadha quruux badnayd faanzl اllahu caza wajal alweyne ayaa wuxuu soo dejiyey walaqad calimnaa waxaan ogsoonnahay almustaqdimiina kuwa soo hormarayaan oo minkum adinka idin ka mid ah walaqad calimnaa waxaana ogsoonnahay almustakhiriina kuwa dib isu dhigayaan oo gadaal marayaan ayuu rabbi soo dejiyey subxaana wa tacaala qolyaha dib marayaan maxay yihin marka qolyaha dib marayaan laba gruubwa gruub karo waa nimanka munaafiqiinta uurka gaalayada ahaa oo gaalada ahaa islaanay korka sheeganayaan cabdullahi bin ubey bin saluul tiimkiisa waa gruubwa gruubkaas gruubka kalene reer baadiyaha qaar waxaa ku jira jaahiliin iska islaamayoo qaalat ilacrabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkul اliimaanu fii quluubikum kuwa baadiye ka imaaday oo marka oo weliba baadiyaha dee dad akhyaaraha ku jira oo isku mid maahane jaahiliin ah, oo iimaanku weli uusan u daadegin labada gruub ayay culimada ku tilmaamaan laakiin saxaabadda nebi maxamad sal sl almuhaajiruun ansaar kalaa waxaasha baabkaas baabku ka suura ma ahayn waayahay marka xadiidkan marka wuxuu ka warramayaa dadka hormara oo safka soo gala fadliga ay leeyihin wanaagga ay leeyihin iyo kuwa dib isu dhiga lidalika nabigana sal sl wa aan soo marnay laa yazaalu qowmu yataakharuun xataa yuahirahum allah inay dib isu dhigaan oo gadaal isu qabtaan kama zuulaan ilaa ad ilaahay muxuu ahaa ya waqiila qucduu maca alkhaalifiin maca alqaacidiin soo ma khaalifiin alqaacidiin marka sidaa weyaan tan kale labadan jinsi jinsiga ragga iyo jinsiga dumarkaa waa magnad waa isjiidanayaan ma garatay khaasatan ragga dayartaa iyo gabdhaha dayartaa si fiican bay isu jiidanayaan shayga ugu quruxsan ma taqanaa marka oo baabka isjiidasada ay ku dhammaanaysa azawaaj in la isguursado oo gabdhihii loo guuriyo waankaxu ayaama minkum asaalixiin min cibaadikum aimaa'ikum tazawaju waduud alwaluud fa inii bikum اlumama ywma اqiyaama waxaa marka guurkaas ayaa baabka isaga si fiican muxuu ahaa ugu toosaya ya marka in gabdhaha marka ay xijaabtaan oo raggana ay gabdhaha aad muxuu ahaa ugu dhadhowaanin waa wax maluub ah khatar weeyaan baabka isaga waana aragtena hadda gabdhihii ayaga yaaba wax fasaadinaan waxay ku fasaadinaan social mediahi intay quruxda meesha udamas muxuu ahaa soo samaysa ayaa xataa kii ay shukaansanaysa ma ahane waaba badhaysa mataqana badhaysa ya ya meel walba iska yeelaa yani subxaan allah isastur midka a ah waxaa weeyaan gabdhaha dhanna kama hadlaya la socdaya waa kuwaan social media soo dhigan ka hadlaya gabdhaha ayaan ugafin dhammaantood alqaanitaat alcaabidaat alxaafidaat yani ayaa ku jira ood ogsoontihiin oo wanaagooda iyo qiimahooda iyo sharaftooda iyo dhiiqadan aad aragteen xijaabyada ay wataan isaa yihiin aad arkaysaan marka marka damaca lisdamcaha wax jiro wa dawadiisana wax kale ma waa in laisguursado cidda guur aan heli karinna rag ama ha noqo dumar ha noqoteen ayagana waxaa laga rabaa ya asawm in soomkaa la joogteeyo sida ayaa la rabaa waya waayahay hay الركوع duن الصف صفka on la gaarin in la rukuعyo baabkan u baabiy xadidka sideed boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadيث صحيixa qala الimaم النسائي عليه رحمة الله أخبرna حmayd بن مسعد الباhلي waa صدوq عن يزيد بن زريع wa ثiqة ثبت qala xadaثna سعيid بن أبي caruبة سعيid بن أبي caruبة waa noo soo noqnoqday marka meel aan saarno sian ku saarayna ma taqaanaa waa ثiqaة kow dhahb xaafiduna laba dhahb waa nin ثiqa ona xaafid ah tan kale lahu taصاaniiف kaثيiرة tasaaniifu leh kutubana wuu alifay sow saddex maaha xifdi iyo iqa iyo kutubi inuu alifay laakiin waxaa daba yeela kaiiru tadliis kaiiru atadliis marka saciid ibn abi caruuba markaa mahna kuma noqon doona la socda mxuu aha waan ka gudbi rag badan ka gudubna soomaadan arkay oo qutaybe iyo ya ya maya maya acuur maaha waxaa weeyaan eh, adiga waxaad sheegaysaa ninka la dhihi jiray eh, eh, khaalid alacwar maya saciid ibn abi caruba can ziyaad alaclam ziyaad alaclam waxaa weeyaan ziyaad ibnu xasaan ziyaad ibnu xasaan alaclam albahili waa iqa qaala xadaana xasan ibn abi xasan albasri xasan ibn xasan albasri waa iqat faqiih faadil lakinahu kaiir الtadriisi wاlirsaal ana abaa bakrata nufa ibnu xaari saxaabiga jaliilka ahaa radia allahu taala arda xadada wuxuu u sheegay annahu isaga dakhala inuu gala almasjida masjidka nabigana sal slm wanabiyu nabigeena raakicun rukucsan yahay farakaca uu rukuucay duuna safka isagoon soo gaarin si <laughs> safku dhaafin ilan mot aggaad kasoo socotaa haddii aad marka safkii aad soo gaara tirahdana hortaa imaamka madax u qaado isiir faqaala nabiy nabig wxu sl slm zaadaka allah xursan dadaal allaha kuu kordhiyo oo allaha kuu ziyaadiyo walaa tacud arrinkaan damba ku noqon markaad safka imaado kadib hawshaada qabso lakin wixii ka horey salaada soo xirto soo degdeglays ma soconays waay xadiidka sideed boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aleyh raxmat lla akhbarna moxamed ibn cabdillahi almubaarak almuharami muharami weeyaan waa iqatun xaafid qaala xadaana abu usama xamaad ibnu usama waa iqatun habt rubama dalls tadliisku inuu ku dhacay caadi ayaa dhici karto qaala xadaani alwaliid ibnu kaiir waliid ibnu kaiir almahzumi kii hore almuharami soomaya kanna almahzumi weeyaan bani mahzum saduuq caarifu rumya bira'yi اkhawaariج inuu ra'yiga khawaarijta qabo ayaa mxuu ahaa lagu tuuray can saciid ibn abi saciid saciid ibn abi saciid abi saciidkaas waxa la yidhaha kaysaan almaqburi waa iqa can abihi aabihi kaysaan almaqburi waa iqatu habt can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu abu hurayra sala rasul rasulka ayaa tukaday yowman maalin uma insarafa kadibna salaadda ayuu ka soo laabtay ka soo gidoomay faqaala wuxuu yidhi ya fulaan hebelo alaa tuxsinu alaa tuxasinu salaataka salaadaada maad wanaajisid am miyaadan wanaajinayn salaadaada oo salaad rukuucdeeda sujuuddeeda khushuuceeda waxeeda isku aadanta maadan tukanayn alaa yanduru miyuusan eegaynin almusalli qofka tukana kayfa yusalii siduu u tukana linafsihi naftiisa shaqadii naftaada aad u qabanayso salaadahayd xaaladeeda miyaada miyuusan qofku eegaynin oodan fiirinaynin salaaddii aad naftaada u tukani waman jaahada fa inamaa yujaahidu linafsihi salaadda aad naftaada u tukanaynin miyaadan iska hubanaynin subxaana allahi alcaiim inii aniga ubsiru waxaan wax ka arkaa min waraa'i gadaashayda kamaa ubsirasaan wax ugu arkaa bayna yadaya hortayda ayaan u arkaa waxaad samaynaysa marka salaad fiican maahayn xadiidkan dhammaanteen wuu runti wuuna taabanayaa oo waxaan u nimid masjidka waa salaad waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad qalbigaad iska bax ama marka u badanba marar qaar yaan dhihin salaadda eh, imaamka ada socotuun ilaahay wuxuu kugu asturaya ama nagu asturaya imaamkaas un socdo inti kale salaadan aad waxay tahay wa salaadii ood naftaada tukanaysa oo naar badbaadin lahayd ood janno ku geli lahayd oo dembigaada lagu dhaafi lahaa oo dhaqi lahayd oo wanaag walbaad ku gaari lahayd marka nabigeen wuxu le balfiriya sala allahu alay slam yaa fulaan hebelow alaa tuxasina salaataka war salaadaada maad hagaajis miyaadan hagaajinayn amaad hagaajisid labadaba alaa yanduru miyuusan eegayn ood ka fikirayn almusalli qofku tukanaa kayfa yusalli nafsi suu naftiisa ugu tukani naftaadi aad u tukanaysaa ood shaqadan u qabani markaasaa iska dayac salaadii waa adna taaganta haddii aadan tukanina duuraha iska joogi lahayd waaba lagu garaabi lahaa marka xadiidkan xadiid cajiib wa inii ubsiru min waraa'i kamaa ubsiru bayna yaday sal allahu alayh waslm shafaqada iyo naxariista nabigeena ku jirta iyo siduu aan cibaadadeena utoost u raba ayaad ka garanaysaan asalaatu bacda duhr salaad duhur kadib sunoodhinka ayaa hadda marka aan halkan ka bilaabayna ama ka hadlayna xadiid sideed boqol iyo todoba iyo todoba iyo todobaatanaad xadiid sideed boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي aleyh raxmat ullah akhbarana qutayb bn saciid can malik bn anas can naafic mowla cabdillahi bn cumar ibn cumar radi allahu tacala anhuma ana rasula rasul sal slm raggan kulli waa ragga asxaabna sooma raggan dhan qutaybe iyo maalik iyo naafic iyo ibn cumar iyo lisma weydiinay sooma raximahum اllah waradia canhum ana rasul la sl slm kana waxaa rasuulkeena yusalli mid tukada qabla aduhri salaada hor ka hor rakcatayn laba rakac tukan jir nabigena sal slm wa bacdaha rakcatayn laba rag inuu mararka qaar tukan jiray mararka qaar buu afar tukan jiray ama uu laba ku bilaabay kadibna afar uu ku khatimay ama afar uu ku bilaabay oo laba inta waa suuragal asalaatu qabla alcasri salaad casr kadib salaada la tukaday baabkan u baabahayay wadikru ikhtilaafi naaqiliin iyo qolyaha soo guuriyey oo salaadaad soo guuriyey khilaafka ay iskhilaafeen sheegitaan la sheego can abi isxaaq abi isxaaq isabiici fii dalika arrinka isaga ay ka soo guuriyeen sida ay iskugu khilaafeen oo qaarna waxaa weeyaan laba rakca iyo laba ragca ay ka dhigeen qaarna afartiiba in laisku dharbaxa ay ka dhigeen ayuu baabkan u baabiyey xadiidka siddeed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid xasana qaala alimaam anasai aleh raxmat lla akhbarana ismaciil ibni mascuud aljaxdari waa iqa qaala xaddatana yaziid ibn zurec wa iqatu tabt qaala xaddatana shucba waa imaamkii can abi isxaaq asabiici haddaa soo marnay can caasim ibni damra caasim ibn damra assaluuli bitashdiid الsiin assaluuli ayaa la yihahda waa saduuq qaal wuxuu yidhi sa'alnaa waxaan weydiinay caliyan sayd cali radi allahu ta arda can salaati rasul rasulka saladi sal slm ayaan wax ka weydiinay sayd cali aa la weydiinayaa qaala wuxuu yidhi ayukum kiineeba yutiiqu daalika kaas yaa awoodi kara nabi maxamed si uu dukan jiray sunanta miyaad kiinee awoodi awood uma lihleen wayaan kow qulnaa waxaan idhi hadalka ayaa dhihi ma taqaanaa caasim ibn damra ayaa dhihi qulnaa waxaan idhi in lam nutiqhu haddii aan awoodin xitaa samicna waan maqlaynaa ogaano n noo sheeg qaal wuxuu yidhi kaana nabigeen mxamed sal slm idaa kaanat الshamsu qoraxda markay ahaato min haahunaa halkan haahunaa ka hiatiha sida ay hayadeedoo kale ahaashadeedoo kale min haahunaa halkan cinda اcasr salaada casr warkaas muxuu haahuna ay haahuna meesha ka badata macnaheeda marka maxay tahay ha ku wareerina wax aad u fudud waa qoraxda markii ay sidaan tahay sida salaadda casar ay tahoo kale ma garateen salaaddii oo qoraxdu ay soo baxday halkaasay soo gaartay marka salaadda casar ay dhankan ay qoraxda joogto say tahoo kale markay tahay weeyaan macnaheeda maxaa gabrahanta wax yar soo baxda wa ila qoraxda markay casar la jooga halkaasay joogtaa oo dhicitaan ay u socotaa way dhowdahay sooma tanna way soo baxdayoo ayadna way isku yara beegan yihiin wa macneed waxaa weeyaan markay qoraxda soo baxda oo kastoo kor soo yara kacda wa aadna ay sare u marin macneed waa intaas haku waree haahuna haahunaadan isku haku wareerin haahunaadan waa soo bixitaankii oo halkaa joogta ayaynu ku yara beegan tahay xilliga casir oo kale oo dhankan marka salaadda casir la joogo soo qoraxda halkaas kuma beegan saas oo kale waa intaa ma lafamis waa waa isku yara qucuuda igu qucuuda ay dhihi jireen mot markii meesha ay waayahay qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahay nabigeena sal slm idaa goortii kaanat ayad ashamsu qoraxdii min haahuna dhankan qorax ka soo bax xaggeed ka hay-aatihaas sida ay tahay min haahuna dhankan cinda alcasr salaada casr salla wuxuu tukan jir nabigena sal rakcatayn laba rakca waa rakcatay shuruuq waa la socda rakcatay ashuruuq tan ay u yaqaanaan culimada weeyaan duadii laakiin duadii yar hoos xilli ay hooseysa weyaan laba ragc dukan jiray faidaa goortii kaanat ay ahaato min haahunaa dhankan dhankan inta iiriya fartayda ada loo fiiriy min haahunaa dhankan ka hay-atiha sida ay tahay min haahunaa dhankan cinda aduhr salaada duhur salaada duhur halkan maaha mogta salaada halkaas ku beeganta salaada duhur markay saa tahay tanna maxay noqoni waa an saaci bar iyo meelaha xilliga qoraxda ay dab tahay wa maratee waa sidaas ha hownaadaan marka waa tan salaada duhur soo markii halkaa markay ka leexday saa yar noqot sooma tanna waa saas weli laakiin istiwi sooma gaarin ma garateen ayadna waa saas o faidaa kahorti kaanat ay ahaata min haahunaa dhankan ka hay-atiha sida ay hay-adeeda oo kale min haahunaa dhankan cinda duhuri salaada duhur salla arbacan afar nabigu dukan jir sal slm salaaة اawaabiin weeyaan xiina tarmid tarmad alfisaal xilliga ay muxuu ahaa qurbacdeer yar inirgaha ay rarangubyoodan ile moogta lugahoodi aad uma adkaanin weli ma gaatiroobin marka weli waa yara muxuu ahaa dabacsan tahay kuleylkaas marka waa waa dhibaya markiiba waxay ku cararayaan geedaha hoostoodi meelahaas ay gelayaan waa xilliga kuleylka u yimaada waa xilliga iyaga weeyaan nabigan uu ku tilmaamay sal slam dadka awaabiintu allow noqoshada badan xilliga salaadda ay dukadaan weyaan dadka aad baa loo mashhuulsaya xilligaas cid salaad xasuusani alla yaraan badana salla arbacaan afar ayuu tukan jiray wayusali wuxuu tukan jiray nabiga intaas marka waxaan ugu baxnay salaatu duxo iyo salaat shuruuq iyo iyuan ugu baxnay wayusali nabiga wuxuu tukan jiray qabla duhri salaad duhur ka horena arbacan afar iyuu nabiga tukan jir sal slm oo waxaa waa raatibadii salaadda duhur ka horreysay wa bacdaha salaad duhur kadibna fintayni laba ayuu nabigan tukan jir sal slm fayusali wuxuu tukan jiray qabla casri salaada casrna arbacan afar ayuu nabigan tukan jir sal slm yafsilu bayna kulli rakcatayn laba rakca kasta wuxuu ku kala saari jiray bitasliimin salaam noqsasho cala malaaikati malagta uu salaamo asalaamu calaykum waraxmat ullah markaa tirahdo yaad salaami malaaigta yaad salaami iwa nebiyiin nabiyaasha yaad salaami aha malaaigta almuqarabiin malaaigta alla loo dhaway wanebiyiin iyo waman tabicahum iyo ciddii muxuu aha nebiyaalka raacday oo min almuminiina muminiinta ah iyo walmuslimimslimiinta ayaa talaami asalaamu calaykum waraxmat ullahi ummaddii midkaa jirtay iyo malaa'igtii iyo ambiyadii iyo iyo muslimiintii bidaxna saas oo kale sidaa weyaan marka salaadaas marka hadda khilaafka mar halkaa marka intuu muxuuha khilaafkii weli maanan gaarin haddana socnaa halkan waxaan ka sheegay marka salaadda duhur iyo salaadda casar afarteedii maxaa la yeelayaa isku wada xiran yihin a meesha ad ku qor afar ragcus ku xiran oo hal muxuu ahaa taxyaadla ayaa meeshan ku qoran xadiid sideed boqol iyo han iyo toddobaatanaad waa xadiid xasana qaala alimaam nasai aleh ramat lla akrna moxamed bn muhana alcanasi tabt qaala xadaana moxamed bn cabdiraxmaan auaawi aطufaawi saduuq yahim qaala xadaana xusayn ibn cabdiraxmaan asulami abulhudayl alkuufi taayara waa horta taayara xifdu fi اlaakhir xilliga dambe ood weynaaday xifdigiisa isdhimay o ama uu isbedelay ninka la yihahda xusayn ibn cabdiraxmaan can abi isxaaq isabiici can caasim ibna damna dhammaanba haddaan soo marnay qala wuxu yihi sa'altu caliy bn abi aalib ayaan weydiiyey radi allahu ta arda can salaati rasuli lah rasulka saladiis sl fi nahaari maalinta qabla maktuuba salaada alla fardiga ka hore ayaan wax ka weydiiyey qala wuxu yhi man yutiiqa dalika arrinkaa yaa awooda uma kadibna ahbarna wuu noo sheegay arinta yuu noo sharxay qaala wuxuu yidhi kaana rasul kaana rasul rasulk wuxuu sal sl yusalli tukada xiina goortii taziiqu shamsu qoraxda ay iilato rakcatayn laba rakcay tukan jiray wa qabla nisfi nahaar taziiquda bimacnaa markay soo baxdo taqriiban dhankaas u badi zayqi inta badan waxaan aqooni jirnay iilashada oo dhanka ay u iilato laakiin hadda tan macaanideeda boqol sagaashan waxaan qiyaasayaa inay tahay soo bixitaankii waqabla nisfi nahaar maalinta bartamaheeda intaan la gaarin ka horana arbaca rakcata afar ragca waxaa saa u leeyah zayqdaas aan soo bixitaanka ugu sheegaya riwaayada hore riwaayadan ayaa muxuu ahaa isku macaani ah yajcalu tasliima fii aakhirihi tan waxaan sheegnay iyadoo kale waxaan sheegnay xadiidka hore waxaan sheegnay iyada oo muxuu ahaa la salaamo naqsani soo ma xadiidka dambe eega marka ama fiiriya yajcalu tasliima fii aakhirihi afarta ragco isku xihan waxaa weeyaan eh, oo ka horeysa inta aan nisfi nahaarka la gaarin hal salaam naqso marka khilaafka laisku khilaafay waa taa ayada weeyaan laakiin inta badan eh, salaatuleilka mana mana sooma salaada nabigeena sal slm inta badanoo la arki jiray laba laban ba ahayd wix sunno ah waxaan witerka ahayn maya intaan salaada la gaarin qabla inta maxaa ku qoran qabla nisfa الnahaar arbaca rakcaat maalinta bartamaheeda intaan la gaarin kor afar rakca waa tii haahunaad ahayd iyo haahuna min aلظuhri tii waatan ahayd oo shan saaci bar meelaha dee damba ahayd ama shan saac iyo meelahayd marka annaga ay noota tabcan shan saac qaara duhur tukani kala du lakin waxaan ka hadlaya tawqiidkeenan bariga african ka hadlaya ya sheekh umahani xadiidka umahani Ah, taqriiban waa masalada laisku yara jijiiday mogta ma kala sareebay nabigeena mise waa israaci iyo masale iska waa yahay eh, intaas waxaa ku idlaaday kitaabkii hore halka waxaan ka bilabana kitaab iftitaax furfurashada salaada markii allah akbar la yihahda furfurashada la furfurta iftitaax ayaa kitaabka halkaan ka bilaabana kitaab اliftitaax hada maxalu bayaanihi baab اlcamali fi iftitaaxi الsalaa salaada marka la furfurana waxyaabaha la qabana ayuu baabkan u baab yahay oo in la qabto loo bahan yahy xadid sideed boqol iyo lix iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiix qaala imam النasai alيh raxmat ullah akhbarna camr ibn mansuur النasai wa iqa qaala xadaثna cali ibn cayaash alalhani wa iqaة tabt qaala xadaثna شhucayb ibn abi xamza alumawi wamowlaahum iqaة caabid weeyaan can الzuhri maxamed ibn shab zuhri waa imaamki qaala xadaثanii salim mowla cabdillahi bn cumar waa faqiihi iqada ahaa sanad cusub soo bilaba imam nasaa-i wa ahbaranii waxa warrima u yuri imam nasai aleh raxmat ullah axmed ibn اlmugiira wa saduq alasdi weeyaan qaala xadaثna cuثmaan ibnu saciid iqaة caabid can شhucayb hadda ayaan soo marnay ibn abi xamza weeyaan can muxamed wa ibn shaab zuhri wa huwa zuhri muxamed looma yaqaano muxamed keligiid oo zuhri loola jeedo haddii meeshaan lasoo dhigi lahaa meel kale lala aadi la soma jeedaan marka imaamka isaga laftirkiisa waa zuhri ku yihi waa zuhri qaala akhbaranii salim ibn cabdillahi bni cumar بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ورحم سالم عن بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحي عبد الله بن عمر رأيت وxaank rasuل rasuulka ayaanka sal slm ida اftataxa takbiir allah akbarta markuu ku furfurto fi salaati salaada rafaca kor buu qaadi jiray yadayhi labadiis gacmood waa shaqada la qabanay baab اlcamal iftitax sala shaqada la qabana rafaca yadayhi xiina yukabir markuu allah akbar la gacmo kor u qaadi jiray xataa yajcaluhumaa ilaa u ka yeela xadwa mankibayhi labadiis garab kubeegkooda ama kubeegnaantooda ilaa uu ku beego waidaa kabara allah akbar hadduu yidhaahdana lirukuuci rukuucda facala uu taagnaa kadib rukuuc raba allahu akbar aydna saas ayuu dhihi jiray facala wuxuu fali jir mila uma kadibna idaa qaala goortuu yidhaahdo samica allahu liman xamidahuna facala wuxuu fali jir dalik sidaas oo kale wa wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbiga nagow walaka ada iyuu ku sugnaaday alxamdu mahad walaa yafcalu dalika arrinkaama samayn jirin xiina goortii yasjuudu sujuuda sujuudda markuu degaa gacmaha kor uma qaadi jirin walaa goortii xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa kor usoo aad sujuudina sujuud uu ka soo kaca nabigu ma samayn jiri sal l slm marka acmaasha iftitaaxa allahu akbar rukuucdii allahu akbar kadibna samica allahu liman xamida waadhamaatay hal xabaa noo harsan taana uu tegi doonaa insha allah tabaraka wa tacala waayahay baabu rafci اlyadayni labada gacmood in kor loo qaado qabla takbiiri takbiirta kahor waa ti aan soo maraynuun xadiidka toddoba boqo sideed boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasi caleyh raxmat ullah akhbarna swayd ibn nasr almarwazi iqat habt qaala anbana cbd llahi mubaarak wa imaamki can yuunus ibn yaziid ilayli iqat habt can zuhri qala wuxuu yihi akhbarnii salim ibn cabdillahi salim mawla cabdillahi bin cumar miyaan soo dhahnay salim kii hore maya salim mawla bn cabdillahi bin cumar maaha naafic ayaa mawla cabdillahi bin cumar salim waa wiilkiisi waa salim ibn cabdulahi bn cumar weyaan waa fuqahadii ayuu ka mid yahay an salim an ibn cumar cabdulahi bn cumar radi alahu ta anma qal cbdulahi bn cumar raytu waxaan ark rasul la sl sl slm idaa goortii qaamuu istaagay ila salaad salaada rafaca yaday labis gacmood iyo koru qaaday xataa takuuna ilay ka ahaadaan xadwa mankabey labis garbood kubeegooda uma kadib yukabiru alla akbar ayuu dhihi jiray qaala wuxuu yidhi wakaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo abdla wuxuu ahaa rasuulka al sal slam yafcalu mid fala daalika ninkaas xiina goortii yukabir alla akbar u leeyahy rukuucu rukuucda marka alla akbar u leeyahayna ama u kibaaranayna gacmaha kor buu qaadi jiray wayafcalu dalika arrinka ayuu samayn jiray xina goortii yarfacu ra'sahu min alrukuuc markuu rukuucda madiisa ka soo qaadayna saas ayuu samayn jiray wayaqul wuxuu dhihi jiray samic allahu liman xamidahu ayuu dhihi jiray walaa yafcalu dalika fi sujuud markuu sujuuda laakiin gacmaha kor uba qaadi jiray nabigeena sal allah alay slam waxaa noo imaan doonta marka udunaynka dhagah waa is leeyihin wax iskhilaafa ku jira malaha marka gacmaha saas aad tidhaahdo atraafta intay gaarayaan soo dhagaha kuma beegno garbihina waa kaas waa ku beegan yihiin atraaftina waa kaas magarate ama saasda ama afsaasda waa atraafti waaba dhagih waaba soo jeedan taas waa marka wax isdiida axaadiista noo imaan doonta udunaynka ka hadlaysa iyo iyo mankibaynka waxaba yaraatay dhibaato ah gacmihii ayaaba weynba amaba meeshiiba dhegihii iyo garbihii waaba isgaarayaanba gacmihii ayaa ku wada filan hay baabu rafci اlyadayni labada gacmood in kor loogu qaado xadw almankabeyn labada garbood ilaa ay ku beegmaan ayuu baabkan ubab xadii sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad xadii saxiix wey qaala imam nas alي raxmat lah abarna qtayba bn saciid can malik bn anas mabda alhijra can mishaab zuhri can salim can cabdillahi bn cumar raxima allah aljamiic wa radya can cumar can abih ana rasu sl kan rasuulkeen idaa ftataxa salaad salaada markuu furfurta rafaca wuxuu kor qaadi jiray yadayhi gacmood xadwa mankibey labadiisa garbood ku beegitaankooda waidaa rakaca goortu rukuucna saas ayuu samayn jiray waidaa rafaca rasu min arukuuc markuu rukucda ka kacana saas ayuu samayn jiray rafacahumaa kadalik saasoo kale ayuu kor ugu jiray wa qaala wuxuu dhihi jiray samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu wa kaana waxaa waya nabigena sal slm laa yafcalu midaanan falin dalik arrinkaas fi sujuud sujuudu weyaan baabu rafci labada gacmood kor in loogu qaado calacalaha weeyaan dhabarkooda xiyaal udanayn ilaa dhagaha ay muxuu ahaa ku beegmaan waa isku mid farqi ma laha tusaalahaan saar haddii aad tirahdo haddii aad saan yara tirahdo iyo kulli waa isla wada qaadani mararka qaar waxaa dhici karta in dhagihii taqriiban ay la sinmaan marna ay hoos ka miraan garbihi ay jiraan amaba ay labadiba isla qabtaan wax isdiidaa maaha xadيث sideed boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad waa xadيث صaxiixa qaala الimaam النasي alيه رamat lla akhbarna qtayb بn saciid qaala xadaثna abuaxwas axwas oo bisaad ah waa salaam ibnu sulaym alxanafi iqatu mutqin saaxib xadiid can abi isxaaq waa ninka abi isxaaqan yaa kala dhaha can cabdiljabaar ibni waa'il alxadrami abu maxamed alkufi waa iqatu yursilu can abiihi hay aabihiis oo saxaabi waa'il ibni xujr isaga xadiidka ma warinin waxaa laga yaaba waail inuu dhintay ibnu xujr isagoo canug yaroo weli gaarin ee suuragal ama calooshooydii ku jiro amaba xaalado kale ama ayba is arkin wax walba suuragal marka aabihiisu laakiin xadiis ka warya irsaal ayuu sameeya irsaal yani wuxuu ka boodaa ninkii aabihii ka wariyay ayuu ka boodaa yursilu can abiih irsaalkaas aabihiis ayuu ka sameeya oo mursal cabdijabaarka uu sameeya can abihi abihi wuxuu ka wariyay waa ibnu xujr saxaabi alxadrami qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday khalfa rasul rasuulka gadaashi ayaan tukaday sal slm falamaa goorti iftataxa salaa salaaddii uu furfurtay kabara allahu akbar yidhi warafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday xataa xaadata ilaa ay ku beegmaan udanayn labadiis dhagood uma kadibna yaqra'u wuxuu akhrinayay nabigana sal slm bifaatixati اkitaab suurat alfaatixa um اlkitaab falama goortii faraqa minha uu dhameeyey qala wuxuu yidhi aamiin ayuu nabiga sal slm yarfacu biha sawtahu weliba codkiis kor ugu qaaday nabigana sal slm imaamka iyo muadiniimaamka iyo imaamumiinta inay iswaafajiyaan waa wax fiican malaaigta inay waafaqda ayaa laga yaabaa kadibna dembigii la dhaafo ducadin la aqbalo xadii sideed boqol ko sideed xadii sideed boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qala alimam النasai alيh raxmat lla akhbarana moxamed bn abdilcala aلصancani wa iqa qala xadaثana khaalid khaalid ibn xaariث alhujaymi ninkan meel hala saaro isna maba naga haro sooma taqaanaan hahy wa iqatu tabt qala xadaثana shucba can qataada ibn dacaamat sadusi اbصri qataada oo mujarad hadduu keligiis noqdo meel kale hala adina ibnu dacaama asadusi اlbصri waa iqaة habtu lakinahu yudlis qaala wuxuu yidhi samictu xamq nasr ibn caasim allayثi iqa weeyaan can malik ibn xuwari waa saxaabi jaliila wa kaana wuxuu ahday malik ibn xuwari min asxaabi الnabiyi nabiga saxaabihi sal slm ayuu ka mid ahaa ana rasuula اllahi salى اlah alay slm kaana rasuulkeen wuxuu ahaa idaa sallaa goortuu dukado rafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaadi jiray xiina goorti yukabiru alla akbar u leeya xiyaala udanayhi labadiisa dhagood ayuuna ku beegi jiray waidaa araada hadduu doono an yarkac inuu rukuucana saas ayuu samayn jiray oo dhagaha ayuu ku beegi jiray waa isku mid garbihin waa ku beegan yihiin waida rafca rasahu markuu madaxiis ka soo qaaday min rukuucina wuxuu ku beegi jiray dhagihiisa garbihin ku beegan yihiin weyaan xadiid sideed boqol iyo kow iyo siddeetanaad cashirkan u dambey insha allah tabaraka wa tacala caawa waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aleyh raxmat lla abarna yacqub ibn ibrahim adawraqi wa iqa qaala xadaana ibn culaya ibn culaya waa ismaaciil wa iqatun xaafid can ibni abi caruuba saciid ibn abi caruuba waan soo marnay can qataada ibn ducaama can nasr ibn caasim ileyti iqa can malik ibn xuwariis axaabi jaliilka qaala wuxuu yihi malik raأaytu waxaan arkay rasuul اlah rasulka sl slm xiina goortii dakala uu galay fi salaa salaada rafaca yaday labis gacmood ayuu kor u qaaday waxiina goortii rakacuu rukuucayna saas ayuu sameeyey waxiina goortii rafaca rasahu madaxiisu uu ka soo qaaday min rukuuc rukuucdana saasoo kale xataa xadata ilaa kale ku beegmaan udunayhi labadiisa dhagood waxaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala markuu nabigeenna ka kaca ataxiyaadka dhexdaana inuu muxuu aha samayn jiray intaas ayuu cashirkeena ku kooban yahay caawa hada wallahu aclam wsal اllah wslm cla cabdi rasul mustafaa